maa adina allahu ilaahay ma dhegaysanin lishayin shay maa adina intuu dhegaystay linabiyin nabi yataqannaa ku luqaynaya bilqur'aani qur-aanka ku luqaynaya waxadaanii xarmalatu bnu yaxya ahbarana bnu wahbin cabdullah ahbarani yunis bn yزيid اlayli xa وxadaanii yunis bn cabdاlأعlى cafwan وxadaanii yunis bn cabdاlأعlى ahbarana bn wahbin ahbaranii camr yuuniska hore soo marteen waa ibn yزيid اlayli kan dambana waa sheekh muslime tilmiidu الshaafici way kala duwan yihin ahbarana bn wahbin cabdullahi ahbaranii camr bn xaariث kilaahuma labadooduba kilaahuma wuxuu u jeedaa labadee weeye camar iyo waxaa weeye iyo ninka la yidhaahdo yunis camr bn xaari yunus yunis oosna uhri ardaygiisa kilaahuma camnashaaba zuhri badal isnaadi bay ku wariyeen qaala wuxuu yidhi wadaadkan dambe haddee camar ah kamaa ya'danu siduu u dhagaysto linabiyi nebi oo yataqanaa ku luqaynaya bilqur'aani qur'aanka وxadaثnii bشr بن xakم الcabdi qala xadaثna cabdالcaزيiز بn mحamed adarawardi xadaثna يزيid yعni bn cabdالlah bn abi usama ibn usamaة bn اlhaad wahw bn اlhaad awogii baa loo tirinaya waa يزيid bn cabdالlah bn usama ibn اlhaad can muxamed ibrahim bn xariث الtaymi can abi slm cabdالرaحman can abi hurata radi اllah tacalى canh أnahu samca rasuul اllahi salى اllah عalيه waslm rasuulka ilah inuu maqluu sheegay saxaabigaasi horana yabluqu bihi nabiy aad soo marteen yaquulu asagoo suubanuhu maa adina allaahu ma dhagaysta ilaahi subxaanahu wa tacala lishay shay ma dhagaysanin ama ma dhagaystaba maa adina intuu dhagaysto ee uu jeclaysto linabiyi nebi xasani sawti cod wanaagsanoo cod quruxsan yatahanaa ku luqaynaya bilqur'aani qur'aanka yajharu bihi codkana kor oogu qaadaya u dhigaya waxadaani ibna abi ahi ibna akhi bni wahbin waa magaciisana axmed baa la yidhaahdaa axmed bn cabdiraxmaan ibni wahbin cabdulahi ibn wahba adeer oo ahde markaas oo cabdiraxmaan ibni wahab iyo cabdulahi baa walaalo ah waxadaanii ibna akhi ibni wahbin baa ii tabiye xadiidka oo axmed ah ibn cabdiraxmaan xadaanaa cammi adeerkii baa noo tabiyo adeerkiina waa cabdulahi ibni wahbin ahbaranii cumar ibnu maalik asharcabi waxaywat bnu shurixa tujiibi can ibni اlhaad haddaad soo maraysano yaziid ibn cabdilahi bn usamat bn اlhaad oo marka cabdicaiz bn axmed daarawardi ayuu mutaabacanalabadan wadaad mutaabacaynayaan cumar ibnu maalik iyo xaywat bnu shurayx bihada lisnaadi sanadkanay ku tabiyeenoo sanaduu ku tabiye ood soo maraysanoo sanadkii ibn اlhaad can muxamed bn ibraahim ataymi can abi slm can abi hurayrata can rasuuli اllah qaala qaala rasuul lah sal ly slm bihada lisnaadi mila asagoo kalow ay ku tabiyeen sawaa'an xagga lafdiga ee macnahaba wa qaala wuxuuna yidhi camr cafan cumar ibn maalik asharcabi iyo xaywat bnu shurix waqaalaa baana ku fiicnayd waqaalaa markaasuu kale raawigu iskaga jeedaa raawigan buu u jeedaa wa qaala cumar wuxuu yidhi ibnu maalik asharcabi iyo xaywa ina rasuul اllahi sal alay slam bay yidhaahdeen walam yaqul muusa dhiin raawigu samica farintaasuu kala duwaaya intaasuu kala duwaya riwaayada hore daarawardi waxaa ku jirtay can abi hurayrata anahu samica meeshaanna waa maxay can abi hurayrata ana rasuul allah intaa un bay isu kala duwan yihiin wey waxadaana alxakm bn muusa albaqhdaadi xadaana hiql ibnu ziyaad can alawsaaciy cabdiraxmaan ibni camr abu camr ashaami dimishqi can yaxya bn kaiir aلطaa'i alyamaami can abi salm cabdiraxmaan hadda marka yaxya ibnu kaiir aطaa'iba wuxuu mutaabacaynayaa wadaadkii hore maxamed xaari ibrahim ataymi maxamed ibraahim ataymi can abi salma can abi radi allahu tacala canhu qaal qala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam ma adina allahu ilaahay ma dhagaysto lishayin shay ka adanihi dhagaysigiisa oo kale u dhagaysta linabiyi nebi yatahanaa ku luqaynaya bilqur'aani qur'aanka yajharu bihi codkana kor oogu dhigaya وxadaثna yaxya bnu أyuub almaqaabiri وqutaybaة bnu saciid albaqlani wbnu xujr cali bnu yaas bnu xujr الsacdi qaaluu jamaacada xadaana ismaaciil wahu bnu jacfar ixtiraaimaaiil bn ibraahimna culey ka ixtiraazaya isku dabaqay dhaceen maxaa yeelay wahu bnu jacfar bn kaiir azuraq اlansaari can muxamed bni camr bn calqamat bn waqaas alleyثi can abi salma maxamed camr wuxuu mutaabacaynaya wada ka soo horreeyay yaxbnu kaiir ata'i labaduna maxamed ibraahim ataywi sii mutaabacaynaya kulluhum can abi salma can abi hurayra radi allahu tacaala canhu can nabi sal slam mila xadiii yaxya bna kaiir aa'i buu wariyey ismaaciil yuu ismaaciil warinayaa weeye cafwan yuu warinaya ninka la yidhaahdo maxamed camr maxamedna camr hayraase yeeshee ana bna ayuub ana bna ayuub yaxya bna ayuub almaqaabiri waan soo marayna qaala fii riwaayati asagu wuxuu yidhi kaidnihi kaadanihi meesha ahayd oo kastimaacihi la macno ah kastimaacihi kaadanihi kastimaacihi kaidnihina ka samcihi bay noqonaysa marka ayadaa ka samcihi marka halkaani waa intaan bay ku duwan yihiin ilaahay uma dhegaysto weeye suu u dhegaysto nabi cod wanaagsan oo qur ku luuqaynaya xadaana abubakr nabi shaybata xadaana cabdullahi bn numayr xaawa xadaana bn mayr muxamed bn cabdillahi bn numayr xadaana abi aabihina wa cabdullahi bn numayr alhamdani xadaana malik wahuwa bnu miqwal weeye can cabdillahi bni burayda can abi abihi burayda bn xusayb alslami qaala wuxuu yihi saxaabiga qaala rasuulu llahi sal allahu alayh ali wasalama ina cabdاllahi bna qays abi musa alashcari aw alashcariya cabdulaahiga ashcariga ahaa ana cabdullahi bna qays aw ana alashcariya oo laska daaya magacoo nisbadii reer qoyskiisu un loo tiiriyo ucطiya waxaa la siiyey buu nabigu calayh الsalaaة wasalaam mizmaaran ay sawtan xasanan mizmaaran ay sawtan xasanan cod wanaagsan ama cod quruxsan baa la siiyey oo min mazaamiiri aali daauuda codadkii nabiyulaahi daauudoo kale lamida misbaarku baashan turumbada ama garrida ee codka lagu garaace heesaha iyo waxyaabaha la qurxinayo lagu garaacaa la yidhaahdaa ee miisiga ah marka dhuunta iyo codka aad i quruxsana marka waa lagu shabahaa marka nabigu wuxuu u jeedaa saxaabigan cabdulahi bnu qays oo abu muusa alashcari waxaa la siiyey cod aad iyo aad u quruxsan ood moodo turumba ooba shabahaba codkii quruxsan nabiyulaahi daawuud markuu zabuur u akhrinayo ama uu ku luqaynayo وxadثna dاud بن رشيد الhاشhمي قال xadثna يحيى بن سعيid بن أbان الأmوي يحيى بن سعيid القطان ma aha xadثna طلحة بن يحيى بن طلحة بن عubayd اللh التyمي عن أbي بردة cاamر بن أbي موسى الأشعري عن أbيه وأbي موسى الأشعري قال qاla رasuul الlahi صلى اه عليه وسلم لأbي موسى الأشعري nabigu wuxuu ku yidhi cبدالله بن qayskaad soo marayseena ama أشcarigaad soo marayseena low raaytani haddaad arki lahayd xalay albaarixa wa ana astamic anuu u dhegraaricnayo dhegaysanayoo dhuuxaya liqiraa'atika qur'aan akhriskaada albaarixa xalay markaad tukanaysay waad la yaabi lahayd wuu isaan kuu ama aan kuugu dhegraaricinayeen u jeclaystay qiraa'adaada laqad uutiita waxaa lagu siiyey ninki la cbdullahi bni qaysow mizmaaran turumbiyo cod baa lagu siiyey min mazaamiiri ali daawuuda nebi daawuud codkiisa oo kale ah xagga qurayxa xadiidkan marka min xadiii abi musa alashcari wa min xadiii abi hurayrata wa min xadiii waxaynu ka soo maroo kale labada xadii buu sheekhu iskaga dhigay shaahid iyo asal iskaga dhigay axaadiita marka waxaa ku jira fadliga iyo wanaagga uu leeyahay codka quruxsan ee qur-aanka lagu akhrinayo waxaa kaloo ku jira ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ilahay sifatu اlistimaaci waاsamci ama sifatu الsamci waa masala mafruuqa minha kitaabkii qur-aanka qaada dhigay ama sifatu اlistimaac xadiidkan iyo axaadiita lamidaa sugtay waxba marka uma baahna inaad wareegaysatood awisho ilaahay subxaanahu wa tacaala cododka waa kala jecel yahay wayna kala wanaagsan yihiin marka yastamicu liqiraa'ati alqaari xasani الsawti suusan u dhegaysan ilaahay subxaanahu wa tacaala codadka kaleu u dhegaysanayaa daahirku waa sida waxa kugu kallifaya inaad awisho ama laqunjubaadhood leexisana ma jiro maqsuudku nabigu u keenayna waxaa weeye inuu ku dareensiiye ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu jecel yahay codka quruxsan ee qur-aanka lagu akhrinayo ama ambiyadu waxbay dadka sii dheer yihiinoo nabigu hadduu codnabi horta xadiid daciifa jira wadaaddan ay taxsiiniyaanba nabi ma jiran aan cod quruxsanayn sidiisuba min abina aadam ila nabiyulahi maxamed alayhi salaatu wasalaam xasanu sawd bay wada ahaayeen laakiin waa la kala wato waa la kala sitaa iyadoon ruuxun cod xumayn ama uusan qoodh xumayn codkiisu ayaa la kala cod wanaagsan yahay taa waa mid ah ambiyaduna haddee markay qur-aanka akhrinayaan iyagoo cod quruxsanaa haddana qur-aankii macnihiisi bay garanayaan oo way tadabburayaan oo way dhuuxayaan fawaasishii lagu istaagi lahaa meelihii waqfiga laha joogsi lahaa meeshii la xidhiirin lahaa meeshii isticaada leh meeshii ilaahay weynayn leh meeshii tasbiixiyo taqdiisle meesha su'aal leh qur-aankii edabtiisii iyo xaqiisii bay marinayaan si basar lay u akhrinayaan ayagoo qur-aankii si basar lagu akhrinaya xagganna cod quruxsan ilaahay subxaanahu wa tacaala si uu jecel yahay buu u dhegaysanayaa oo uusan u dhegaysanayna codadka kale marka taasaa meesha ku jirta macnaha marka maa adina allahu ay mastamaca allahu weeye mastamaca bay la macno tahay sumun idaa samicuu khayran dukirtu bihi wain dukirtu bisharin cindahum adinu ninkii yidhi qolyo ilmadeerti ka eed sheeganayey way dhagal ay yihiin buuhi haddii khayr laygu sheego shay khayr oo aan le haddii la sheego maba maqlaan buuhi khayrkayga haddii xumaantayda la sheegana dhagadhaa dheer bay yeelanhayaan buuhi summun idaa samicuu khayran dukirtu bihi wain dukirtu bisharin cindahum adinuu marka adinadu macaas wey ay samicuu wastamacuu bay ka dhigan tahay macno kale marka wax kal kuma sii jira meesha nimanka la yidhaahdo alimaam ibnu cuyayna sufyaan iyo abu cabdilaahi albukhaari ayagu waxay qabaan yatahanaa meeshaani yastahni inay tahay bay ku fasireen oo min alhina min alhina min alistiqna cafwan min alistiqna bay ku fasireen jumhuur ahlilcilmi oo shaaficiya hayrkiina waxay leeyihin waa min التغني أو الغناء ma أdن الله لشhayء ma أdن لنبي يتغنى أن يsتغني بالقرآن ilahay intuu dhagaysto ama uu jecel yahay nabi qur-aanka ku deeqtoomaya oon aadama baryaynin oon waxba weydiisanaynin oon ayaga waxba ka doom ilaahay ku kaaftoomaya axad kale ma dhagaysto wey marka اlاsتiغناء bالقur'aن camaلا وتوكلا waxaa weeye wa su'aalan inaad qur-aanku kaaftoonto oo maxaa yeele qur-aanka maxaa kaa maqan maxaa kaa maqan xadiid dacfi ku jiro irsaalun baa ku jira cillo kale ma wadaadana waa mawsuul bay min xadiidi anas can rasuuli llah sal ly slam nimn waa min xadiidi xasan albasri mursal can rasuuli illah waxaa ku yimid ina alqur'aana hinan laa faqra bacdahu ina alqur'aana hinan laa faqra bacdahu walaa hinan duunahu walaa hinan duunahu qur'aanku waa hina iyo hodantonimiya tanaad faqri uusan ka dambaynin idan hina ka hooseeyana ma jiro ninkaan qur'aan haynin ninkaan qur'aan haynin haddii wuxuu haya ma jiro hinaa wey qur'aan haddaad haynin adaa ismooyin inaad tanaad tahay oo maalqabeentooda boqor tahaye meel la cidlaad fadhidaa wey maxaa yeele dhaxalkii xagga rabbigay ka yimidba haddaad ka qatan tahay maxaad meesha ku haysaa waxaaban ka booda xadiisku intaa un maahay waxa meesha ku jira maxaad tidhi sheekhii bilmaqaamaad miya maad hawsha iga daysaan almuhim xadiidkan iyo axaadiidta lamida markay culummadu sharxaayaan way ka digaan qur-aanka intii la jiidjiido oo lagu xadgudubo oo xuruuftii xuduuddeeda laga bixiyo oo xarafkii makhrajkiisa iyo sifadiisiba Eh, la dhaafiyo oo la seejiyo in la iska raadiyo uun eh, caamada meesha fadhidan ee allah allah ku yidhahdaan sida masaarida iyo qolya carab ay ku aafaysan yihiin taasi waa bidco biijmaaci culamaa'i اlmuslimiin bal mararka qaarkood inuu kufri keenaa laga yaaba kufri inuu keeno oo qur-aankiiba hees aad ka dhigto sidii saada cala warsamoo kale saaad u jiidayso aad qur-aankiiba hees u beddesho macnihii isbedelo diintaba inaad kaga baxdaa laga yaabaa waxaa laga hadlaya waxaa weeye qur'aanka xarafka mahrajkiisa sii sifadiisa sii fawaasisha ilaali mawaaqifta ilaali ibtidaaga iyo waqfiga kale ilaali wasliga iyo qadciga kale ilaali tadabbur macnaha dhuux ha dareema ruuxa ku dhegaysanaya nin qur'aanka fahansan oo si basar u akhrina inaad tahay oysan hawshu haweenkii iyo caruurtii iyo caamadu ha kuu sacbiyeen taas iyadoo waa diin la'aan tamtiidka iyo tamdiidka xadka baxa ah taqani bilqur'aan ma aha taxsiinu sawti bilqur'aana ma aha marka uu waa in aad layskaga ilaaliyo ina likulli shayin xilya wa xilyat lqur'aani asawt اlxasan xadiid baa ku yimid shay walba billad buu leeyahay billad buu leeyahay qur'aanka billadiisuna waa codka quruxsan in lagu akhriyo idan codka quruxsanaha layska raadi adoo leh xaxad gudbin wاlsunnatu waa maxay waa bayna طarafay madmuum wey laba in xadgudub qur-aanka lagu xadgudbiyo in intii la cidhbiyo la shirbiyo waxaad akhriinaysaba la garan waayo waa laba kale masalo qur marka sida uu nabigu u akhrin jiray saxaabadu ha loo akhriyo hawshaana la yska ilaaliyo hadda kusii maqaamaadka la sheegayo qayb way qayb baa roon oo marka ruuxu uu ku akhrinaya sida maqaamaadku xusari uu qur-aan ku akhrin jiro kor waa macquul laakiin waxyaabaha qolyaha dhabannaha qabsada afka qalqallooceeya qolyaha hawshooda iska ilaaliya aafo kale wey hadda kama gaara hawshaas cabdinuur iyo macallimiinta weydiiya baabu dikri qiraa'ati الnabiyi suuraة اlfatxi yowma fatxi maka waxaa kaloo ku jira ruuxa codka quruxsan qur-aanka ilaahay si basara ah u akhrinhaya in lagu ammaano in lagu ammaano oo loogu mahadnaqo su qur-aankii uusan u dhuminin luqadiisii iyo dadaalkiisii waxaa kaloo ku jira mawaahibta rabbiga in laysku ammaano saxaabiga la yidhaahdo cabdullahi bnu qays hibadii ilaahay siiyey ayaa nabigu ku ammaanay fii riwaaya xadiidka uu leeyahay markuu saa nabigu ku yidhi oo xalay haddaad arkaysaan u dhegaysanaya qiraa'adaada waad yaabi lahayd laqad uutiita mizmaaran min mazaamiri aali daa'uud wuxuu ku jawaabay nabi allow iskayga baan iskaga wataye haddaan mooda inaad idhegaysanayso la xabartu laka taxbiira waan kuu sii qurxin lahaa sidaan u akhrinaya si ka cajab badan baan u akhrin lahaa culammadu waxay leeyihin muxuu saa u yidhi waxaa weeye yacnii markaas waan iska tartiibsanhaye oon qur-aanka si idiba u akhrinaya in kale baad ogaan lahayd wey macnahaasuu u jeedaa nabi maxamed baa kulligood qur baray saxaabaduna way jeclaayeen nabiga intay ku dul akhriyaan ama uu ka dhegaysto inuu suxo ama uu ku ammaanay sidii ubayba uu ku yidhi yahni kalcilmi ya abalmundir marka waa jeclaa nabigu cala slam iyaguna way jeclaayeen macnahaasuu u jeedaa ma aha codaan lahayn baan iska raadin lahaa iyo istus baan noqon lahaa ma ah sidii aad nagu bartay baan u akhrin lahaa saad u ogaatay in laga aflaxon qur-aanku uusan dhumayn macnahaasuu u jeeday saxaabigu baabu dikri qira'ati الnabiyi suuraة اlfatxi wuxuu baab yahay akhrintuu nabigu akhriyay suuraة اlfatxi inaa fataxna laka fatxa mubiina waad garanaysa yowma fatxi makkata maalinkii maka la furtay ee nabigu uu soo laabtay ayuu intuu u sii socday madiino ayuu akhrinayay wada dhammee marka hore uu madiine ka socday maka u socdoba akhriyayba waa dhowr goor buu suuradda nabigu waa jeclaa maalinkay soo degtana waa kii ahriyay yowma alxudaybiya waad garanaysaan xadana abu bakr abi shaybata xadana cabdullah bn idriis alawdi wawakiic ibn jaraax abu sufyaan aلru'aasi can shucbat bn xajaaj can mucaawiya bni qura almuzani qaala wuxuu ihi wadaadka taabiciga ah samictu cabdallaahi bni muqafal almusani baan maqlay yaquulu asagoo leh qara'a annabiyu nabiga akhriya calayhi salaatu wasalaam caama alfatxi sanadkii maka la furtay fii masiirin lahu socdaaluu ku jiray fii masiirin lahu ilى اlmadiinai min makka aw min almadiinai ilaa makka suurat alfatxi buu akhriyey calaa raaxilati hashta dusheeda inuu ku ahriyo suubanuhu isagoo saaran oo socda ayuu dareerinaya suuradda ayada ah farajaca nabigu waa rakaadiyey ama waa jiiday rajaca madda iyo rajaca raddada labadaa macnaba waa la sheegaa cinda ahlicilmi idan markaad waxaa gelaysa gangaa gelaysa iyo qunno ayaa gelaysa iyo noqnoqosho hadalkii tooskaa ee socday uu kala go'ahayaa markaas waxaa la moodayaa inaad codka kas u kala goynayso rajaca nabigu waa celceliyey codkii buu celceliyey ama rajaca raddada cafwan madda waa taago codku dheereey iyo xuruuftii mad kaleed madkoodii buu si fiican u muujiyey fii qur'aan akhriskiisa qaala mucaawiya wuxuu yidhi ibnu qura ibnu yaas almuzani lowlaa anii ahaafu haddaanan ka dadku inay ilaya isku ka yimaadaan lowlaa anii ahaafu haddaanan ka baqayn an yajtamica calaya naas dadku inay igu soxoomaan laxakaytu waxaan kuu jiri lahaa laxakaytu waxaan jila lakum idinka qiraa'atahu qiraa'ata cabdullahi bn muqafal almuzani alxaaki liqira'ati rasuulillah cabdullahi bn muqafal almuzani ayaa jilay oo matalay qira'adii subanaha calayh isalaatu wasalaam taabicigana u tabiyey qira'adii subanaha saxaabigii maqlahay ee maalinka la socday marka laakiin markaan qiraa'adaas kor u qaado oon sidii nabiga maalinka u akhriyo dadkoo dhan baa ka imaano ay dhegaysano codkan sidaa u qurxin cajabta qaba maxaa bay idan maxaa la in culummadu marka muslim wuxuu qabaa nabigu tarjiica maalinka uu sameeyey maqsuud buu ahaa muslim wuxuu qabaa tarjiica iyo taqaniga uu nabigu maalinka ku luqayo suurat ulfatxi wuu u ee ma ahayn dhaqdhaqaaqa hasha wuxuu ka keenayey isagu sidaasuu muslim qaba saasuuna baabka ugu keenay waana jamaca min ahli cilm oo fara badan baa la qaba وxadثna محمد مثنى أبو موسى البسري وحمد بشار بندار شيخ الجماعة قالا شيخاء الجماعة عفوا قال المثنى wuxuu yidhi xadثna محمد جعفر غندر xadثna شhuعبة wadaadka saaxiibkii bashaarna wuxuu yidhi can shucb yidhi wey cafwan wuxuu yidhi can محمد جعفر can mucaawiyaة بن qura qaala samictu cabdالlah بن مغفل baan malay qaala wuxuu yidhi ra'aytu rasuul الlah rasuulki ilaahi baan arkay yowma fatxi makkata maalinkii maka la furtay calaa naaqatii hashisa dusheeda yaqra'u isagoo ahrinaya suurat alfatxi isagoo ahrinaya qaala wuxuu faqara bnu maqafal wuxuu u akhriyay suurat alfatxi qaabku nabigu u akhriyey ina fatax ayuu akhriyey wa rajaca codkii buuna celceliyey ama hadalkii buu gangeeyey ama quneeyey faqaala mucaawiyatu wuxuu yidhi lowla annaasu dad had badan meesha joogeen caamo u badan iyo dad kaleba la akhadtu lakum waxaan idiin matay lahaa la xakaytu waxaan qaban lahaa alladii dakaru muqafal can اnabiy codkii uu nabi maxamed ka qabtay cabdullah ibn qafale uu ii matalay codkoo kalean idiin matali lahaa buui oon hadda laahatu waaban duuba isagoo doon baa idiin sidayn laha cajal buu iska dhigay taabicigu waxadaana aw yaxmd xabiib alxaariثi xadana khalid bn xaari alhujaymi xa waxadana cubaydillahi bni mucaad xadana abi abihi mucaad bn mucaad alcambari qaala jamaacada oo khaalid iyo hadde waxaa weye duqi mucaad aha xadana shuml xajaaj waxayna mutaabacayn markaa iyada ah maxamed bn jacfar qundarkaad soo marteen bay mutaabacaynayaan waxayna sii mutaabacaynaya wadaadihii ka horreeye ahaa wakiici cabdullahi bn idris alawdi bhada isnaadi bay ku wariyeen naxwahu naxw xadii saabiq wa fii xadiii khaalid waxaa ku jibna xarid alujaymi oon ku jirin xadiidka mucaad qaala calaa raaxilatin yasiiru calaa raaxilatihi tii hore ahayd calaa raaxilatin hal dusheed buu nabigu ku dul ahrinaya gaadiid yasiiru isagoo lugaynayo weliba isagoo hash ay socotoyn taagnayn wahuwa yaqra'u suurata alfatxi baan arkay ay ra'aytu rasuul allahi yowma fatxi makkata yaqra'u suurat alfatxi calaa raaxilatihi meeshii ahaydba calaa raaxilatin bas ku gaabsaday taana marka waxaa ku jira qur-aanka adoo fadhiya iyo adoo socda iyo adoo gaadiid saarama intaba waad akhrin kartaa waad dareerin kartaa codkaad qurxin kartaa waad rakaadin waad gangayn waad qunnayn si fiican baad u akhrinaysa kuma xidhna keliya ina marka la fadhiyo keliya un codka la qurxiye si walbuu qur aad ku akhrinaysa waa inaad wanaajiso baabu nusuul اsakiinati liqira'ati اlqur'an wuxuu baab yahay qur-aanka marka la akhrinayo in xasiloonihii iimaaniya wanaagiiyo naxariis iyo raxmad rabbigay ay soo degto waxadaanaa yaxya bnu yaxya ibnu bukayr annasaabur abu zakariya qaala ahbarana abu khayama uhayr bnu mucaawiya uhayr bnu xarbin ma aha can abi isxaaq asabiici can ilbara ibni caazib qaala wuxuu ihi saxaabiga kaana rajulu mise waa bara ibn xaari ibn cadiy ibnu bara ibn caazib ibn cadiy aan jeclahay qaala wuxuu ihi saxaabigaas kaana rajulun ninbaa wuxuu aha yaqra'u kii akhrinaya suurat alkahfi ninbaa suurat اlkahfi akhrinayay wa cindahu farasun marbuutun waxaana ag joogay faras xidhan ku xidhan bishaطnayni bishaطnayni shaطanku waa xadhigga xadhigga dhumae fardaha iyo dameeraha lagu jeraariye ee meel fog ay ka soo daaqi karaan kaashaa la yidhahdaa shatanka la yidhaahdaa wa taniyatu shatan washatan huwa alxablu ay bixablayni marbuuطin bixablayni meeshaad ka dhihi lahayd umbaad leedahay bishatanayn ayib laba xadhi ku xidhan fatahashatu waxaa dabooshay ninkii suuratlkahfi akhrinaya waxaa daboolay saxaabatun daruur baa ku timidba dhada iyo har baa qabtay fa jacalat waxay gudagashay daruurtii saxaabadii daruurtii taduuru inay wareegayso saana u wareegayso wa tadnu soona dhowaanayso wayna wareegaysaa oo ninkii qur-aanka akhrinayay bay ku dul wareegi wayna soo degaysaa wa jacala farasuhu faraskiisana wuxuu gudogelay yanfiru inuu ka cararahayo minha min asaxaaba daruurtii iyo dhadadii iyo hadhkii soo degay buu faraskiina ka didahadee xoolo waa taqaanaa falama asbaxa saxaabigii suuratlkahfi ahrinayay markuu waagu u baryay ata nabiya suubanuhu booqday oo u tegey fadakara dalika lahu arrinkaasuu u sheegay nabi allow xalay aanu ahrinaya suuratlkahfi umbaa daruur cirka ka timid korkayga timidoo saa u wareegaysanaaaysa ilaa faraskii xadhkaha goosan gaadhay faqaala suubanu wuxuu uhi tilka asakiinatu waa xasilooni iyo deganaan iyo iimaan iyo naxariis soo degtay oo tanazalad liqiraa'ati اlqur'an lilqur'aan tanazalad u soo degtay lilqur'aan inaad joojisaba ma ahayn faras intaad xadhigga iskaga dhuujiso yoad qur'aanka wada naxariista ilaah kugu socote waxadatna bn musanna abu muusa albasri wabnu bashar muxamed wlafظ lbn baa iska le malha marka bashaar bundaar ma laha qaala xadaana xamd jacfar qundar xadana shub xajaaj can abi isxaaq asabiici wadaadkii marka abu khayama ee mutaabacaynaya ninka leeda qundar baa mutaabacaynaya cafwan mise waxaa mutaabacaynaya shucban raba shucbe can abi isxaaq asabiici qaala wuxuu yihi marka abu isxaaq samictu lbara ibni caazib baan yaquulu asagoo leh qara'a rajulu ilkahfa suurat اlkahfi buu akhriyey wa fi daari gurigana waxaa yaalla uu ku akhrinayooo joogay daabatu neef xoolaha waana faraskii soo marteen fa jacalad waxay guda tanfiru inay ka cararayso fiigtaalayso fa nadara wuu fiiriyey wuxuu maxaa faraska helay farasku waa iska xidhnaa waraabana ma aragtid wax soo kordhanay ma jirin maxaa ku dhacay wuu eega marka kor buu fa idaa dabaabatun waaba dhado dabaaba saxaabay la mid tahay dabaduna caydhka ku soo qabtaa la iyo ow saxaabatun baaba qad hashiyadu dabooshay oo hadhaysay wadaadkii qur-aanka akhrinaya qaala wuxuu idhi fadakara dalika lilnabiy nabigu arrintuu u sheegoo ka dacwaday faqaala subanu wuxuu idhi iqra fulaan war hebelow qur-aanka wad inaad joojisa ma ahayn weeye hadda kadibna qur-aanka akhri ha joojini wax walbaad aragtaba fa innahaa saxaabadii iyo qabato waxay ahayd aلsakiinatu xasilooni naxariis min allahi ka timid malaa'ig bay ahayd malaa'igtana la timaado weeye sakiinada tanazalat cinda alqur'aani qur-aanka agtiisa soo degtay aw tanazal u soo degtay lilqur'aani qur-aanka akhrintiisa waxadaana muana xadaana cabdiraxmaan bn mahdiy wa abu daawuud aطayaalisi qaala wadaadahaas abu daawuudna sulayman bn daawud baa lo yidha magaciisa labadaa wadaad xadaana shuml xajaaj markii wadaadkii horrey gundar bay mutaabacaynaya can abi isxaaq asabiici qaala samictu lbara yaquulu fadakaraa waxay sheegeen cabdiraxmaan ibn mahdi iyo abu dawuud atayaalisi naxwahu naxw alxadiid saabiq hayra hase yeeshe anahuma labadan wadaad qaalaa waxay dhaheen cafwan fajacalat ilfarasu tanquzu tanquzu wannaqzu waa alwahbu ay tahibu ay boodayso way fiigtaalayso way cararaysa iyo way boodayso waanu isku macnuhu wey tanqus naqsigu marka waa boodidda uu boodo lafdigan buu kala duwayaa suuratulkaafi suurad barakaysan weeye goonibaabaa loo akhriya oo nabigu wuxuuhi alayhi salaatu wasalaam ninka suuratulkaafi biiimaanin wa akhlaas ku akhriya meeshuu fadhiyo adduunka cidhifkiisabaa allaha ka dhigaya halka ilaa makaa u nuurta bartuu fadhiya ilaa ilahay nuur u saaraya u barakaynaya tobanka aayadoo u dambay suuratulkahfi ninka akhriyana haddii dajaal uu ku beegmo uu la kulmo ma dhibayo mana fitnaynayo xadiidta qaarkoodna tobanka horay ka dhigaan suuratulkahfi suurad barakaysan weeye marka aadna ha loo akhriyo ilaahna ha lagu bariyo ya aaimaaasoma waxadaanii xasan bn cali alxulwaani waxajaaj ibn yuusuf ibn shaacir الثaqafi wataqaaraba waa isku dhowaadeen cali ibn xasan alxulwani alhudali iyo xajaaj ibn yuusuf ibn shaacir الثaqafi fi lafdi lafdigay isku dhow yihiin lafdigu waa isku dhow yihiin weeye macnahana waa kala duwan yihin qaala waxay dhaheen labadaa wada xadaana yacquub ibn ibrahim ibn sacd الzuhri xadaana abi abihi ibrahim ibn sacd الzuhri xadaana yaziid ibn اlhaad yaziid ibn اlhaad haddaad ku aragtaan hadda meesha wadaad kadaad soo maraysa yaziid ibn cabdillahi ibn usamata ibn اlhaad ana cabdullahi ibn khabaab ibn arad waa taabici jaliil ah taabici jaliil min abaqa aثaalia waad garanaysa ninkii khawaariju dili jireen ee cali uu ka cadhooday dilkiisa kadibna uu khawaarij weerarka ku qaaday wey xadaahu wuxuu u sheegay ana aba saciidin alkhudriya sacd bn malik bn sinaan xadaahu wuxuu u tabiyey isaga aba saciida wuxuu u tabiyey wadaadkii ahaa cabdullah bn khabaab ana uws bnu xudayr alawsi alansaari waaa la dha abu yaya waa la abu catiigna waa labada kunyaba waa nin qiimo badan buu ahaa oo saaxibu karaamaadda nabiguna aad u jeclaa ogaasyadii ansaareed baynamaa huwa laylatan yaqra'u usayd ibnu xudayr baa baynamaa xilli huwa asagu laylatan habeennimo yaqra'u qur akhrinayo fii mirbadihi yeygiisii buu mirbadku waa meesha timirta lagu ingejiyo lagu qallajiyo marka la soo gooyo inagu masage beer baynu goosannahay meesha la dhigo karoorka masage lagu ururiyo ama lagu tumo ama lagu kala qaado ama lagu tiriyo lagaga zakeeyo oo kale haddii miid lagaga zakaynayo meeshaasaa la yidhahdaa inagu marka timir ma naqaane timirta meesha lagu ingejiyaa mirbadka la yidhahdaa markay timirta alla haddee timirbaa markaysa olina xoolaha la iskaga xidhaa waa dhul bannaanoo iska eh, eh, balbala ahaana ama xero geelo oodan ahaana meeshaasuu ku quraan akhrisanhayay mindhaa wuxuu ka soo yarfagaaday reerkiiyo carruurtii id jaalad waxaa boodday ama wareegaysatay ama oroday farasuhu faraskiisii farasku marna waa la marna waa la tadkiiriyaa oo innagii markaan xadiiska soo maraynay marna maxaa yeele farasku waa magac ku dhacaala dakari walunfa labiyo dhadigba faqara'a waa akhriyay ugu waday qur-aankii uma jaalat way fiigtay ama way oroday way wareegaysatay xadhig baa ku xidhan jihad waxaa keenaya neefku markuu xidhan yahay xaggana u raba inuu baxsado ordo xadhiggii baa qaban markuu wareegaya xadhiggii baa celinaya faqara waa akhriyay uma jaalad way wareegaysatay ama waa oroday ukhra mar labaad faqara'a qur-aankii buu sii waday uma jaalad aydan mar saddexaad oo afraad qaala usayd wuxuu yidhi habeenkaa wuxuu akhrinayay usayd bnu xudayr suurat اlbaqara suuradduu waa suurat اlbaqara suuratu kafina soo marteen riwaaya xadiidku uu leeyahay wakaana usaydun min axsani الnaasi sawtan biاlqur'an usayd bnu xudayr wuxuu ahaa min axsani الnaasi sawtan biاlqur'an nin aad u quruxsan baa markuu kitaabka ilahay akhrinayo riwaayo kale marka qara'tu leylata suurat albaqara qara'tu leyla suurat albaqara marka qur-aanku akhrinayo suurat albaqara ay ahayd fakhashitu waxaan ka baqay buuhi an taطa inay ku joogsato faraskii cararhayay yaxyaa wiilkiisa yaxyaa ahaa wiilyaroo marka u dhalay ba ag jiifay oo u dhowaa faraska ka xiga waxay tilmaamaysaa wiilku marka adduunka uma joogine xaaskiisiyo uurka yaxle yaxyalaa ag jiiftay oo agtiisa joogtay marka wuxuu yidhi marka waa bictibaari maa aala ilayhi اlamru marka ayada waa riwayada cabdirasaaq faqumtu ilayha waan u istaago waan fiiri riwaayo kale markaan u istaagahayo dan kale ma lahaynoo yaxyaan rabiunaan wiilkun baan amay kaaga joogsataa faraskan boodboodkiis waa waxaa uu ka daray ama wiilka kaa dilaa baan aaday buu dan kale waanu ma lahayn faqumtu ilayh xaggeedii baan u istaagay xaggii faraskii baan aaday faidaa milu dullati waxaad moodo daruuroo kale dulladu waanu daruurtii dabaabadii saxdaad soo marteen wey waxaad moodo dallad oo kale dallad innagu aan dhana baasha dallaqatme dallad bayna xaribigaasoon ku ciyaarra aribiga oon deel ka dhignay faidaa milu markuu shaygu wareegsan yahay xaggana uu soo qoolaaban yahay ayaa la yidhaahdaa kor ka timid way wareegsan tahay xaggana way soo dhowaatay laba afkeeduna waa foraraa fowqa ra'si madaxeeda dusheedayaabay taagan tahayba marka faraskii wixii uu la yaabay caawadhan uu ka cararahaye xarkaha la goyn gaadhay ayaa ii caddaatay fiiha dulladii waxaa ku dhex jiraya daruurtii amaal suruji faynuso waxaad moodo amaal waa jamcu milin surujkan waa jamcu siraajin faynuusta ama bahalkan tariigga aad dhahdaan bukhaari waxaad ku mari doontaan amaal اlmasaabix faida fiiha amaal اlmasaabix jamcu misbaaxin waxaad moodo wax weynoo daruuroo xagganna meel walba uu ka shidan yahay nal weyn korka annaga fadhiya riwaayo marka xadiidku uu leeyahay baa waxaa ku yimid muqbilun min asamaa'i ahaalani muqbilun min asamaa'i fahaalani baashu markay halkaad madaxiisaba hadday tihin muxuu u arki waayay ma dhihi kartidoo meel hore ka timid meel kor bay ka timid farasku marka muxuu ka arkay meel fog buu ka arkay ila xooluhu inagana dheeryihin waxayna arkin bay habeenku arkaan marka markuu baashu soo soo dhowaatayba oon aadama uu dareemi karin baa farasku dareemay muqbilu mina cirku ka yimid buui soo dhowaaday fahaalani markaasaan la yaabay anuguna tacajabay aajat adullatu wey carajat waxay kortay oo ku laabad aanka joojiyey waxay u soo degaysa inay qur-aanka malaa'ig bay ahaydee qur markuu joojiyo faraskiisii iyo wiilkiisii ka dhammaan waayey malaa'igtii waa iska shareecatay carajat adullatu daruurtii baa yaa laalantay ama noqotay <clears throat> fi ljawi ay fi lhawa xataa maa araha ilaana arkaynin bur way libadha tagta waa duusha xataa maa araha qaala wuxuu idhi faqadowtu calaa rasuuli illah rasuulka baan ku kallahay faqultu waxaan idhi yaa rasuulka ilaahayow baynamaa ana albaarixa xilli aan anugu xalay min jawfi leyli habeenka bartankiisa aqra'u aan akhrinayo qur'aan oo suurat اlbaqara aan akhrinayo fii mirbadi meeshii aan timirta kudhiganhaya eh, karoorka timirta ah id jaalad farasi faraskaygii orod iyo carad igu goollaabay faqaala rasul iqra ibna xudayr ina xudayrow qur-aanka joojin maxaad u joojisa daawin mooye inaad joojisa ma ahayn hadda kadibna bilowda ha joojini qaala faqara'tu nabiallow qur-aankii baan sii waday uma jaalad ayda way ka sii dartay faraskii faqaala iqra ibna xudayr ina xudayrow akhri qur-aanka maxaanabgu tiibuu ka xun yahay inuu joojiyibuu ka xun yahay marka wuxuu ku ta'kiidinaya oo ku tirtirsiinaya o ku caraabinaya hadda kadib hadday dhacdo inuusan qur-aanka joojinin qaala faqara'tu uma jaalad aydan nabi allo waan ahriyay haddana way ka sii dartay faqada iqra bna xudayr ay bna xudayr xarfunidun baa lagaa gooye waana la gooyaa si qiyaasan ah halkan oo kale qaala saxaabi wuxuu idhi fansaraftu qur-aankii baan joojiyey oo qiraa'adii baan ka gadoomay wa kaana yaxya qariiban minha yaxya ibnu usay ibnu xudayr wiil asagu dhalaya yaa u dhowaa faraska khashitu naballo waxaan ka baqay an tata'ahu inay ku joogsato fa ra'aytu waxaan arkay markaan qur-aanka joojiyey mila dullati waxaad moodo dallad oo kale ama darar oo kale fiiha uu ku jiro amaalu suraji faynuso waxaad moodo iyo nalal carajad markaan joojiyey qur-aankii way laalantay filjawi hawada xataa ma araha ilaaanaan faqaala rasul sl l slm wuxuu uhi tilka almalaa'ika war ma rabtaa tilka almalaa'ika horanna maxaynu soo marray tilka asakiinatu ay malaa'ig sida u xambaarsan weeye xasillooni meeshuu malag yimaado shaydaankaa ka fiiga balaayo dhan baa ka tagta idan malaa'igtu waxuuna iyo ayagu kulan ma laha allahuma in malaa'ig cadaab yihiin oy kaa shaqi malatariyiin mooye malaa'igtaa kala oo inay dadko dhan isku riiqaan oo isku kaajabiyaan oo dhuxale laftaada ay dureeraan baa loogu talagala iyagu waa malaa'ikat alcadaab baa leedahay malaa'igna waa malaa'ikat alraxma waاlsakiina wاlwaqaar malaa'igtaasaa qur-aanka u timaada ciidanku inuu kala duwan yahay dadko dhan milatari kama dhigayno waa in qaybo kala duwan dadku ay yihiin wey tilka almalaa'ika riwaaya cinda khaariji صaxiixayn daka malakun istamca lilqur'aan daka malak istamaca lilqur'aan marka waa jinsi buu nabigu u jeedaa fardi malaga ma ah tilka almalaa'ika iyo daaka malaku isma diidayaan ayib malaa'ig bay ahayd kaanat tastamicu laka ku dhagaysanaysa usayidow wa kaana usaydun waxaynu soo marray min axsani الnaasi sawtan biاlqur'aan nabigu wuxuu uhi walow qara'ta haddaad suuraة اlbaqara wadi lahayd la asbaxat way waabarisay waagaa u baryi lahaa malaa'igtaas xataa yaraaha الnaasu ilay dadku arkaanba maa tastatiru mayna iska asturteen malaa'igtu waagaa u barya iyadoo ku dul taagan dadkuna way daawan lahaayeen maxaad baqara u joojisa wa fii riwaaya ama inaka low madayta la ra'ayta alcajaa'ib riwaayaka nabigu sidaasuu leeyahay xadiidka uu leeyahay ama inaka low madayta haddaad wadi lahayd la ra'ayta alcajaa'ib darudarur bay maraysay malaa'igtu qudhigeed baad arki lahayd marka dambe daruur bay maraysay iyo laisku kala qaranhayay marka hore laakiin markaad qur-aanka wado ood baqaro dhammayso waaguna bariyo malaa'igta ilaahay suhu rabbi ku abuuraad arki lahaa rayta baa laydhi ee adaa degdegayn xuseen ibnu badan buu ahaa saaxibu karaamaad saaxibu karaamaad wakaad garanaysaan habeen buu nabiga cisho soo tukaday gurigiis waa ka yar fogaan masaajidka maxamed cishii maqhrib buu la tukaday cishuu la nabigu la hasaaway wuu daahay xilli dambe oo marka dadku ay kala dheelmadeen oo gudcur ah oo xilli roobeed ah ayuu damcay asaga iyo cabaad ibnu bashir inay gurigooda aadaan nabiga macasalaamiyeen nabi allahu soo bari waa ka tageen waa mugdi isha farta haddii lagaa geli waba arki maysid nin walba ulbu wata meel halaq badan bay ahayd oo bahalla badan oo mas badanoo abeesooyin badan oo hangaralla badan bay ahayd dhul beereed nin walba saday nabiga uga soo dhaqaaqana iftiinkii faynuustii laambadii hooyooyinkan ayshdan ay ka soo fogaadeen midkood ushiisii baa iftayba ushii ay geedahaas kaga laynhayaan baaba waxay noqotay toosh weyn walaalalac way socdeen way lugeeyeen guryahoodii markay u dhow yihiin bay laba labo daybi kala leexanayeen hal ulbaana ifaysa markay kala leexdeen mid walba ushiisi baa u iftay kii kale ushiisi baa ayadna daaraantay nabiga u sheegee nabigu wuuu ilahay ku karaameeye horey u socda marka saaxibu karaamaad bu wuxuu dhihi jiray saxaabiga usayd bin xudayr afar xaalo afar arrimood marka ay qabsadaan sidaan noqdo haddaan ku joogi lahaa wuxuun baan alla agtiisa ka rajayn lahaa buu dhihi jiray waa goormaa la yidhi ilaahay markaan akhrinayo kitaabka ilahay markaan akhrinayo xaaladda aan gelaya haddaan weligay ku joogi lahaa xun baan ilah agtiisa ka rajayn lahaa buuri waxiina yuqra iyo markaan maqla buuhi kitaabka ilaah oo la akhrinayo oon dhagaysto waxaan dareemay iyo saan ahay haddaan ku joogana ilahay agtiisa waxbaan ka rajayn lahaa buuri waxiina astamicu khubata rasul lah sal lay slam nebi maxamed mimbar kaa saaran oo khudbaynaya maalinkan dhagaystana haddaan saa ku tago waxbaan rajayn lahaa buuri midda araad soo saddex maanan sheegin midda afraad waidaa shahidtu janaazatan buuri iyo markaan janaaso raaco ruux dhintoo muslim aan wax ka xabaalo ku tukado afartaa xaaloo saan ahay haddaan ku joogi lahaa hmm, ilaahsubaan kar waa min ahli janna waa min aan xusein bn xudayr waa min ahli janna qacan min ahli baycati ridwaan waasxaabi alxudaybi waasxaabi ashajara wey ninkan marka hawlihiisa asagaa iska hadlaaya xasanaat alabraar maxaa la yidhi waa sayi'aat almuqarabiin ah, badis buu rabaa wuxuu dareemayaa farqiga u dhaxeeya afarta xaala markuu xilliguu qur-aanka akhrinayo ama asagoo la uu dhegaysanayo ama nabiga wacdigiisa uu dhegaysanayo ama geeri uu ka qayb galo afartaa xaala qalbigiisu u dabco iyo xaaladdu galo iyo wuxuu isbarba dhigay xilliyada kale wuxuu ku sugan yahay khudbadu waxaa la rabaa inay noqoto khudbo wacdi xambaarsan oo ummadda ilaahay xusuusanaysa oo diinka ilaahay ku xidhaysa in mars ay noqoto baashi reer bani lama rabo baashi reer bani khudbo laisku rigaysanayo oo adduunya lagaga hadlahayo oo xisaabo kale rag lagu isaab meeshaa ninkii soo fulo ummadda waa inuu ilaahay xusuusiyo saxaabigu muxuu markuu nabigu khudbayis aan maqlo wuu ka baxa khadka xaggee aadaa caalam alaakhira caalam alruux maqaamaat walaxwaal buu gelayaa haddaad marka dhiiqada isliiga la dhammaan weydo iyo xisaabihii dukaamaha ka socday rag idiin dhexeeyey iyo bahal urur dariiqooyin khudbo baashaa ma markaas waa laska sheekay telefoonaa la dirsadaa ama qur la iska dareeriyaa siday taabiciintu yeeli jireen reer banome markay regaysiga bilaabaan maxay samayn jireen iska sheekaysan jireen taabiciintu hadday askarta ka cabsadaanna wax hurdahaysa iska dhigi jireen ilaa askar baa meesha wareegaysa khudbadu waa inay noqoto xus ilaahay ida nuudiya lisalaati min yowmi اljumucati maxaa layidhi fascu ilaa fadhi ku dirin miyaa la yidhi ilaa dikr illaahi baa layidhi saxaabigu adartay wuxuu ku leehay wuxuu la simay khudbadii nebi maxamed wuxuu la simay qiraa'aة اlqur'an aw اlistimaacu ilayhi wa shuhuud اljanaa'is buu bardhigahayaa marka waxaa weeye inuu khadiibku waxaa la doonaya hawshaas uu tarkiiziyo ayb qadaayadku ummadda ha laga hadla laakiin waa in diini ahaan looga hadlo oo wacdigii iyo tarhiibkii iyo tarkiibkii lagu cubaa la doonaya baashu inay noqoto adiga waxaad rabtaa inaad khadka iga saarto halkaan ku daayo marka saxaabigaa saaxibu karaamaadba calushaadku waa maxay asakiina huna nabiga inoo sheegay waa makhluuqun min khalaa'iq malaq min almalaa'ika weeye malaa'igtu markay timaadana naxariis baa la socota jin iyo shayaadiinna waxa la socda waa taqaanaan waxaa kaloo ku jira bacdu cibaadillahi asaalixiin inay awood u leeyiin inay arkaan malaa'igta ay arki karaan saxaabo baa aragtay ayagoo ama suuradoodii ah ama tashkiil kale oo qaab kale ah qaab kale ayadu saxaabada arta waa badan yihiin laakiin jibriil sidii rabbi u abo nabi maxamed baa laba goor bes arkay dadka kale wuu isku shabaha malaa'igtu wadaad bay iska soo dhigay meesha kuu fadhiyo markaas bani aadan moodi waxoona isku shabihi karaan shimbira iska dhigi karaan lanno qaabkii loo khalqay dhammaystira haddii aad ku aragto inaadan xamili karin baba laga yaaba ood waalato ood waaw tiraa maskaxda ay ku tagto ma xamili kartid laanna awooddaada way culammadu waxay dhahan ilahi wa tacaala maxaa loo diiday ama inoogu diiday inaan adduunka ku aragno ilaahay inay muslimiintu ay adduunka ku arkaan maxaa loo diiday waxay dhahan bini aadamku aan ambiyada iyo rususha ahayn ma awoodi karaan ishoodu inay qabato allah laakiin markaan adduunka ka tagno oo aakhare la tago oo xisaabaha la dhuujiyo oo imaamka xoogaysto oo caynalyaqiin iyo xaqulyaqiin ay timaado baddan waan ka baxaynaa caalamkan sawaadka ee dulmada ee bakhtiga waa laga tegi caalam alarwax walmalaa'ika wanuuraani baanu gelaynaa marka waannu awoodi karaa ilaahay subxaanaه wa taعala inaan aragno inagoon koobi karin iyo ku koobi karin idan qur-aanka wanaaggiisa iyo barakadiisu ayaa meesha ku jira baabu fadiilati xaafid اlqur'an ninka qur-aanka xifdanee xambaarsan meeqaanka uu diinta ku leeyahay iyo alla agtiisa xadثna qتyبة بن سعيid وأbو كامل الجحdري فضyل بن حuسين كiلاahma عن أبي cawاnة وضاح بن عبد الله الأشكري قال qتyبة بن سعيid wuxuu hi xadثna أbو cawاn wada kalena can buu yidhi عن qتاaدة بن دعامة السدوس عن أنس مالك عن أبي موسى الأشعري قاal wuxuu hi صxaabiga qاla رasuul الlahi صلى اه عليه وسلم مثل المؤمن muؤminka tusaalihiisu waxaa weeye aladii muminkaasoo yaqرأ الqur'aana qur'aanka akhriya quraanka muminaan qur'aan akhriya ma jire waxaa loo jeedaa muminka qur'aanka qiraa'adiisa badiya badiya ruux muslima oon qur'aan akhriyin ma jiro ama ku tukadaa ama wuxuunbuu ka ee waxaa weeye aladii yaqra'u اlqur'aana kaiira wayuraajicuhu wayudaakiruhu wayacmalu bihi wuxuu la mid yahay maalu lmumini ruuxa muminka tusaalihiisu waxaa weye aladii yaqra'u اlqur'aan maalu utruja utruja annagu wadaaddu waxayna dhihi jireen bayna dhihi jireen u eg linugunjimiaaqaanliinbambeelle waaweyn weeyo xaggana carafta xaggana macaan soomaaliya way joogi jirta laakiin meelahan kuma arag xamar waanu ku cuni jira waa ku arki jir laakiin meelahan maana ku arag marka liin ugunji baa la yidhaha waa liin macaan xaggana caraf le markaad ursato liin bambeelladan waaweyn nooc ka mida wey nabiga inoo misa riixuha carafteedu ayibun waa wanaagsan yahay urkeedu lama dhowii wixii qarmuun baa la yidhahdaa riixuha ah carafteedu ayibun waa wanaagsan yahay wa acmuha ah dhadhankeeduna ayibun waa macaan yahay idan dhadhankiisuna waa macaan yahay shiir hadhe shiir waa halisi acuudu billah shiir iyo sinjiir iyo howlaha khatar weeye xuruuf iyo howlahaasoo dhan wixii waxaa la yidhahdaa uun dhankaa marka riixuha udugeedu iska dha ama carafteedu iska dha ayibun wa acmuha dhadhankeeduna ayibun waa wanaagsan yahay maxaa ruuxa muslimka waxaa weeye sidaa maxaa meesha ku jira waxa ka soo baxayana waa qur-aanoo waa carfahaya gudihiisana waa ku jira qalbigiisuna waxaa asna waa gengiman yahay wa maalu mumin ruuxa muslimkaa almumin ida uliqa muslimka waxaa loo jeeda muslim o loo jeeda wmaal mumin ruuxa muslimkaa alladii kaasoo laa yaqra'u qur'aanka aan akhrinaynin badinin qiraa'adiisa asagu maalu tamrati timir buu la toon yahay timir baa u tusaale ah timir buu matalaah ninkii horena liin ugunji buu matalaya maxaa yeelay laa riixa laha timiri caraf ma laha udug ma laha waa aragta xulwun dhadhanka timireedna waa macaan yahay qalbigiisii iimaan baa ku jira sidqi baa ku jira ikhlaas baa ku jira alluu jecel yahay waa jecel laakiin qur ma badiyo ma ahriyo aad ooma ahriyo idan udugiisii iyo caraftiisu ma wanaagsana wey maba hayaba wamalu lmunaafiqi munaafiqa aladii yaqra qur'aan munaafiqa qur barta ada way dhoobaan way buuxaan adduunka waa bidhuubi munaafiqiinta qur-aanka ahriya jaamacadaaba lagaga baxaa reer galbeedku reer yurubtu waxay leeyihiin jaamacada qur lagu daraaseeyo oo lagu bar diinta islaamka barofesooro baa ka soo baxaaya say ku minjaxaabiyaan talabiib talabiib meesha adduunka ugu liita soo maaha jaamacad waxaa ku taalla halkaniyo sigiskoo kalea halkaniyo sigiska oo kalea ah. ku taalla dhowr iyo toban dabaq ah diinta islaamka basaa lagu bartaa diinta islaamka keliya lagu bartaa iyo fiqiga iyo axkaamteennii xadiidkii taariikhda muslim diraasaad islaamiya alculuum almutacalliqa bilislam baa lagu bartaa maqaasid wa wasaa'il oo dhan kadib waxaa la barayaa raggaa meesha kasoo soo takharuja labaiyo toban sana lagu jiraa ninkii ka soo baxa wuxuu noqdaa sargaal saro muusaadka eh, yuhuuda sirdoonka xubin ka noqonaya marka hore ardayga la geyna sirdoonka yuhuuddaa soo dooranaya hadhowna waa sheekh sirdoon ah oo u shaqeeya muusado yuhuud ah oo shaydaana weeye ururaha iyo wadaaddaha baa lagu dhex nimankaas ayaga ah. hawsha u ay qabtaan halkan uu ka tegi baraga dhexe uu ka tegahaya wuxuu tegaya marka maqhrib aljeria oo kale muritaaniya oo kale muqdisho koluu imanayaa walaal carabeed buu iska dhigay ladiinkii bu yaqaan waa nacas carabiyu adugu madaa kala saari kara lahajaadkuu yaqaanaa diintuu yaqaanaa qur-aanka ii dhih maaya waa sheekh halkaasuu istaagaya miisku kuu garaacaya waana ilmaynhayaa markuu caawa kaa tagan riboodku diyaarinaya faylkiis wuxuu ka dhacaaya talaabiib sida laysku dhakaraayo adduunka ma fahmaysaa idinku akhriya jaamacadda taarikhdeeda waan kanada tegay toronto jaamacad weyn ku taalo eh, jaamaca toronto la yidhaahdo qismi daraasad islaamiyay leedahay ardadii dhiganaysay nin ka midoon la kulmay xog fiican igama siinin laakiin wadaadda maraykan joogoo xabsaqdheera ay oo hadda ka wax ka dhigan jiray baa iiga hadda wax sheegi maayo waxun baad magac sheegtaa baa la yidhi cabdirasaaq weydiya ama xuseen qallaafi almuhim baa iga sheeki abu daa'uud buu daraasaynayaa yuhuud gaal ah ayaa ardadii jaamacadda dhiganaysa muslimiinta muxuu daraasanayaa qisma sunna waxaa muqarar ku ah kitaabu sunna abu daawuud وxiinama yquul muxamed hada inama yacni kada wkada wkada ma aaminsan inuu rasuul ya aq yahay lakin wuu leeya kaana faylasuفan xakiima cabqariya lam tajid dunya eh, milahu buu leeyahay adduunyadu asagoo kaa lama arag waa faylasuuf waa xakiim saaxibu uruuxa mubtakara weeye in miyi aad ka timaaddo adoon khalfiyad hore aqoon hore lahayn iyo qolyo masaakiin ahoo marna neef u safrirta yaman marna ka dhaca shaam oo oon iyo gaajo baabi'isay oo saxara sidan werwerada dhex taagan oo reer rum iyo reer faris ay gumaystaan ka soo dhexboodo adoo iska remiyo miskiina ood adduunka ku badosho khilaala labaatan iyo shan sano gudahood rubcu qarnin wax dhici kara ma waa saaxibu mawhiba cabqariya rasuul buu u diidaya marka hawshu munaafiq qur-aanka muxuu dhahaa dhihi kuwii hore maxamed ogaa kuwa ka daran baa jooga kuwa ka daran baa jooga wamalu lmunaafiq aladii yaqra'u lqur'aan midka qur-aanka akhriya ee munaafiqa ayn hoosta ka aaminsanayn maalu rayxaanati riidhuu la tooyaa riidhe bay waa unadhiyo reexaan waa wixii min carfad suma arag odaa reer bambaasi iyo baalkay maalinka jumcada dhagaha soo gashadaan meelaha ka soo goostaan caleen dhegto ku wataan waa caleen udgaysa on riidhaha soomaaliha de maroodaadku markuu wallaqbaynaya erey cilmiyeedka wuxuu kugu fasirahayaa wixii markaa uu hayo wixii la fahm waa la ag dhowayn jiray waxaa custa wadaad manhaajka noo aqhrii jiro qaala alqafaalu qoordheera wuxuu yidhi dhihi jiray qoordheere in qoordheer qadaad dheer qafaalku wuxuu u yahay min alqafaa xaqadu waa maxay wadaadku qufulluhu samayn jiray qufullahan guryaha lagu xidho sanacadaasuu yaqaanay qufle wuxuu in la yidhi ninka quflaha samayn jira ama xirudaa yaqaan ee ma jeega dheere maaha iyo qoordheere wadaad reebaydhabaana qaalasubkiyo dhaysana wuxuu dhihi jiray ninka dhaashana ahaa dhaashana wuxuu dhihi jiray subki wuxuu moodayaa subagii caadigaha ah lawarsaday <laughs> kaafuurka waxay noogu maqnin jireen malmalka ama xabadhadiga intay arkeen meydka marka la wa shay min kaafuur soo garan maysaan abujaac kaafuurka waxaan lagu fasiri jiray malmalka ama xabaghadiga ya raxanta waa gedyaroo nagaadha haddee ayadaa udgosomaar intii la soo guraa yaa subagga lagu yarsheelaa oo inta u dambaysana waaban ku dagaalami jira anga carruurta ahay soo garan maysaa caaniyadu baalka macaan in yaroo inta saa lagu yidhaahdo islaanta ku siisa dib dambe iloobi mayse soo ma garanaysaa ayb wamaal lmunaafiq aladii yaqra'u اlqur'aan munaafiqa qur'aanka akhriya ee badiya maalu rayxaanati shay udgoon buu la shay udgoon buu la mid yahay ku taqaanaa riixuhaa carafteedu iyo udugeedu ayiban wanaagsan ya wa acmuhaa murun dhadhankeeduna waa khadhaarya oo qalbigiisu waa aafaysan yahay qalbigiisu waa aafaysan yahay gunta hoose iyo ludda hoose iyo duntiisu waa dun khariban laakiin shay caraf walaa ka soo baxay wa maalu munaafiq aladii laa yaqra'u اlqur'an waana munaafiq qur-aankana ma akhriyo kan asagoo u dhammaata ka maali xandalati qalfoon buu la tooyahay ama qaradameeraad xandala waa hadduu saa manu waanu u dhowdahay xandalada macnahay sheegeen waa u dhow yahay qaradameeraadka iyo qalfoonku kala duwan yihiin qalfoonku yarshukumaan buu waa yelow waa jaalle wuuna yar yahay ma weyno marka shukumaan iyo gasna waa leeyahay waana aad buu u khadrar wax carafana ma laha hadduusan urayninba qaradamiraadna waa sidoo kale qaradamiraadkaasu waa weyn yahay qareenna caadigaa wey oo laakin laakiin kuskuusanoo aan loo dhowaan karin dameeron baa cuna dameer waxay daayaan ma jiro laysa laha riixun caraf ma laha waacmuhaa murun dhadhankeeduna waa khadhaarh yahay kor iyo hoosba kan waa dhintay wey macnaha meesha ku jira waa maxay macnaha meesha ku jira waxaa weeye kitaabka ilaahay ninkii ka aqbaxa wanaag buu kala kulmaaya ama adduun ha noqdo ama munaafiq buu anfacay munaafiq munaafiq gaal ah oo ilaahay rasuulkii qalbigiiyo wadnaha ka neceb oo cadow ilaahay ah ayuu anfaco riixu maxay noqotay ayiba ninkii marka mumin qur'aanka qur-aanka akhriska badiya malaa'igtu raacahaya akhriskiisa badiya dhaqankiisa badiya ku dhaqma kitaabka ilaahay ka amar qaata aadamaha waxbuu dheeryahayo malaa'igtii loo soo dhiibay buu la toon noqonaya marka xadiidku wuxuu nagu caraabinayaa kitaabka ilaahay in laga dhowaado lala darso inta xambaarsan la xurmeeyo midka xumbaarsan kitaabka rabbiga uu qiimeeyo oo adigu aadan bahdilin shayga markaa adugu xurmaysood qadariso ood meelaha xun oga ba'do ayuu qiimo yeesha aduguna aad qiimo yeeshaa mid riiceedu wuxuu idhi wuxuu idhi allah iga baa'ay buur fadhixumana anaa iskaga baa'ay buur waxaa li wax ku eedaya maxaa loo waaye dadku way wada wuxuu idhi horta qaabkaad aragtay baa alla ii uumayoo ilaahay baa ku mahadsan oo foolxumo allah iga baa'ay buur ninkaa quruxsan ee udub la asley baan ahay fadhixumo iyo meel lagu eedayana anaa iskaga maba tagu buui guntu joogaanay ku hardamahayaaniyo meesha qolyaha liitay dhaqan xumo ay wax ku qaybsanhayaaniyo meesha nin weyn aan qabanin anaaba iskaga ba'ay buui marka xaggee eed iga timaadaa xaamil likitaab illah waa inuu kitaabka rabbiga i xurmeeyo qiimeeyo qadariyo oga ba'do wax walba oo xumaana kula weynaado shayga adduunka u qiimo badnaa iyo aakharaba adoo xambaarsan haddaad burdhaglaysata ka waran oo waxaysan sagaara wax kadib inaad wax ka daydo iska ilaaliya adduunkan qiimo male waa waa maqaar sagaaro waxay dhaheen soomaalia maqaar sagaaro iiga kac mooye maxay dhaheen iga durug ma laha aan kaaga kaciyo mooyeen iiga durug ma laha adduunka waa saas faraha la gasho kitaabka qur ku dhaafinaya kitaabkaada ilaasho weyne ixtiraam qadari muslimiintuna xaamil kitaab illaahi waa in ay xaqiisa siiyaan oo bahdilka kitaabka ilahi laga daayo waxadaana hadaab bnu khaalid hudbana waa la yidhaha muslim lakiin hadaab buu asagu yidhahdaa xadaana hamaam bnu yaxya alcawdi xa waxadaana maxamed bn muana xadaana yaxya bnu saciid alqaطaan can shucb alxajaaj kilaahuma can qatal bn dacmad asaduusi bihada isnaad sanadka haddaad maraysano dee wuxuu ahaa qataada can anas caabi musa alashcari can rasuuli lah sal ly slam milahu ku wariyey hayr hase yeeshe anna fii xadiii hammaam ku jira oon xadiika ku jirin shucbe aan ku jirin cafwan waxaa ku jira dheh badl munaafiq munaafiq meeshiisii alfaajir baa ku jira maalu lfaajiri maalu lfaajiri saasuu lahaa wey saasuu leeyahay meeshu faajirku marka fujuurkani waa fujuurkii kufriga ahaa weeye baabu fadli اlmaahiri fi اlqur'aani wاladii yatatactacu fiihi wuxuu baab yahay ninka qur-aanka xariifka ku ah ee carabkiisu si fiican u bartay ee wakhti dheer ku bixiyey ee sidaa u dareerinaya dalaandilinaya iyo ninka hashkadaynaya ku joogjoogsanaya kickicinaya siday u kala fadli badan yihiin xadaثna qutaybة bnu saciidi ومxamed bn cubayd اlغubari jamiiعا can abi cawaanata wadax qaala bnu cubayd wuxuu yidhi asagu xadaana abu cawaanata saasuu yidhi wadax bn cabdulahi alashkuri oo isagu taxdiidku bacaddeeyey nin kalena can buu ku wariyey can qataada bni ducaamat asaduusi can zura ibni awfa can sacd bni hishaam bni caamir alansaari ninka aabbihii iyo aabbihii iyo awowgii bay saxaabiga ahaayeen wey eed garanaysaa waagi dambena ku shiidi jiray hindiya mise iraan bay ayd meesha ku shiiday can caaisha radi allahu tacala qaala waxay tidhi hooyadeen qaala rasuul lahi sal lay slam almaahiru biqur'aan alxaadiqu biqur'aan alxaadiq hebel qur-aanka xaadiisa ahrinaysaad tidhadaan ninka qur-aanka aad u yaqaana en joogsanayn almaahiru biqur'aan ninka qur-aanka aad u xifdsan maca asafarati ergeyada ilaahay buu la jiraa alkiraami gobtaa albararati ilahay addeecay asafara waa jamcu saafirin ka kaatiban wa kataba safiirna waa laga keenadana waa yidhahdana waa jamcu safiirin wadaaddaa yidhaah sikaasoo noqotee malaa'ig maxaa lagu yaqaannaa malaa'ig waxaa lagu yaqaannaa ilaahiyo uunkiisay u dhexeeyaanoo erga iyo rasul yihiin oo farriinqaadayaal weeye rabbulcaalamiin bay ka soo gudbiyaan farriimaha diineed ummaddanay u soo gudbiyaan awaamirta rabbigay bay kala teelaan ama mid sharci ha noqoto ama kowni qadari ha noqoto makhluuqaadka iyo allay u dhexeeyaan amarkii rabbiga ee sidaa ahaa axadka xambaarsan waxaa laga rabaa laba arrimood arinka koobaad farinta uu xambaarsan yahay waa inuu ka rusheego sheego oo ku dhaqmo midda labaad waa inuu qadariyo qiimiyo masuuliyadiisa uuliyaddiisa u qaayibo oo u qalmo oo sidii malaa'igtu u dhaqmaa la doonaya saasuu marka ku raacahayaa almaahiru bilqur'aani maca almalaaikati asafara ay sufara u dhexeeya ilaahay uunkiisiiy wafdiga ahaa ama ergayga ergada ahaa wey alkiraami gobta ahay qiimaha badna jamcu kariim albararati ee ilaahay adeec jamcu baarin idan waa ninka qur dusha ka hayay wاladii yaqra'u اlqur'aan midka qur'aanka akhriyee ku dadaalaya wayatatactacu fiihi ku joogjoogsanaya gebi dhacahaya carabkiisu uu turanturoonayo marna kicinhaya fiihi fi lqur'aan wahwa calayhi shaaqun asagoo dhibayo qur-aanku lahu ajraan laba ajir buu leeyahay ajirkii qur-aanka qiraa'adii uu akhriyay iyo dadaalka uu bixinaya iyo rafaadkan uu dhididka daliigahayo ajir baa laga siinaya akhrintii qur-aankana ajir buu helayaa amaa ninkii maa'irka asagu malaa'ig buu waraacayba ninkaa tag wey ninkaa kuma hayo ninkana xoogow loo qalbi qaboojinhayaa ninkan dadaalahaya ee qur-aanka daba taagan kaasaa loo qalbi qaboojinaya maxaa leeyahay hanoogmaxaa yeele horta ajir baad leedahay akhrinta aad akhriday ajirkaada waa qoran yahay labo ajir labaadna waa maxay aad bixinayso waa dadaal uu qayrkii dheer yahay wey ninka aan ku dadaalaynin qur-aanka la kari maayo carabkii waa weynaad lixdan jir baanahay geeli baa ila tagay loo baa ila tagtay hooyadii aabbaxma soo bar hooyadiibu qabriga ku eedaynaya mayd canaante waa mayd canaante asagu muu qabsado wax barto labada dhashay buu hadda qabriga kaga daba tegahaya oo eed la daba taaganya kaasoo kale maxay dhahan soomaalidu mayd canaantaa la yidhaahdaa mayd canaante aduga waaba soo taaganta maad baratid saxaabadu markay qur-aanka bartay intay leekaayeen rag waaweynu duqayay ahaayeen idan maskaxdaada iyo caqliga intuu joogo waxaadan baran karin ma jiraan marka dadaalan baa la iska raba وحدثنا محمد مثنى قال can saciid ibn abi caruba xadaana abu bakr bn shaybata xadana wakiic can hishaam ibn abi cabdillahi disto kilaahuma hishaam iyo saciid ibn abi caruba can qataada bihada اlisnaadi sanadka aad soo marayseen qataada can zuraara can sacid bn hishaam can caaisha wa qaala fii xadiii wakiicin xadiidka wakiic waxaa ku yimid oo abubakr bn shayba warinhayay wاladii yaqra'u midka qur'aanka akhrinaya القران كاخرنيه وهو يشتد عليه وهو يشق عليه سوى دبي القران كو ادق ياهي له اجران اجر القراءه واجر الاجتهاد قراءه اجر كيدي يجتهد بقول ياهي اما الماهر اسوق لما شيء كرو اجر كيسو الله با حسابين كرو الله با قران كر هذا واحد قياس كران ما باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه وإن كان afdala min almaqrub calay miyaan jooga halkaas anaa soo yardahay cafwan wallah subxana wa tacala aclam